الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxaynu ku dhex jirnay baabkii ama kitaabkii ka warramaya mucaamalaadka nidaamka dhaqaale ummadda islaamka ama ummaddu ay ku wada soconayso taas waxay tilmaamaysaa tixgelinta ay shareecaddeenu siisay shayga loo yaqaano dhaqaalaha aliqtisaad walmaal waxyaabaha lagu mutaysanayo jannada ama adduuniya aakhiraba lagu horumarayo ayuu ku jiraa dhaqaalu marka si fiican loo isticmaalo meel fiican laga soo saaro meel fiicanna lagu bixiyo waxa khayr lagu horumarin karo ama shar ummadda lagu fasaadinayaana in badan isaga ayuu u badan yihi ah, sidaa darteed baa aada arkaysaa maanta nimanka gaalada wax badan dadka muslimiintaa ah waxay ku gumaystaan dhaqaalaha dowladaha waxay leeyihin haddaana siyaasadda yada qaadan waxba ku amaahin mayno kii wax la amaahiyeyna waxa ay noqoday dhaqaalihii wax hiniinyaha lagu hayo oo la leeyahay haddii aanad sidaa yeelin lacagtaydii noogu shu waanu kaama saamaxayne shaqadii oo dadka la siiyo ayaa waxay noqotay wax sida rumuudka loo isticmaalo dadkii kolba dhan lagu jeeyayo dadka muslimiinta ah inay dhaqaalaha cadow kaga kaaftoomaan yeeshaan awoodday ku ilaalin lahaayeenna yeeshaan ummadooduna ay maarantay kaaftoonto jiritaankooda iyo xorriyaddooda iyo dowladnimadooda iyo diintooda ku jirtaa dhaqaalo la helo oo qura arrintu ma ah waynu arkaynaa caalamulislaami duwal alkhaliij marka la ego dee dhaqaalo way hayaan laakiin dhaqaali mid balaawooda oo bilaa itaala buu noqday waa laga faromurajinayaa un intoo si hoosa loo dhirbaaxo ayaa laga faramoroojinaya waayo marka inuu saxnaado sida ugu wanaagsan loo isticmaalo nidaam yeesho aad bay muhiim u tahay nidaamkan samaawiga ah ee sidan fiican intanoo baab ee aynu arkayno dhaqaalaha loogu dhigay haddii loo raaco waxa yaraanaya dadku inay isdhacaan waxa yaraanaya inay isqabsadaan waxa yaraanaya inay khasaaraan intan oo baab marka sidooda loo tixgeliyo waa cunsur dhaqaaluhu dadka marka xaggiisa loo eego uu ku kakan yahay way ka mahmaheen soomaalidu waxay dhahdeen laxejecladu waa khamri sida khamriga laxejecladu qofka u bedeshaa naftiiyo leexjecladu mar bay wada baxaan bay idhahdeen baashaasi siday ugu adag tahay dadka haddaba haddii sharcigan loo waayo ama sharcigan la tixgelin waayo ama sharci aan sharci ahayn la qaato walaaltinimadii baa dadka ka dhibanaysa in badan baynu aragnaa dadkeennu iyagoo ama xigto ah ama saaxiibba ah diin iyo dunya mid kastaa ku saaxiibee in marka ay laxajecladaasi dhex marto sharcigeedana la seego way isqabsadaan way isnacaan way kala tagaan waxaa keenaya waxa weeyaan ah, xiisihii iyo rabitaankii iyo raqbadii maalkuna meeshii bay taallaa sharcigii kala hagi lahaana lama tixgelinin markaa dadku khilaafun bay ku dambaynayaan khilaafka waxaa yareeyaa marka dhaqaale ay joogsato iyo hayn iyo adduun sharci adag oo hagaa waa waynu jiraa sharciga loo egaa inagu waynu haysanaaye waaya sidaa darteed baa tafaasiil badan oo wakti walba la jaan qaadi karta iyo qawaacid maalkii uu yeeshay baabu rahn rahanta baabkeedii weyn rahantu waxay la xidhiidhaa un dayntan rahantu markeeda hore waxa weeye wax la isu dhiibo kalsooni daraaddeed inaguba rahan baynu idhaahnaa kalsoonina waan idhaahnaa labada siyoodba marka qofkii dayn buu qaadanaya waxaad leedahay daynta waxaan u baahanahay aada igala maqan tahay kalsoonideeda macnaha dee wax irahaan dhig wax iigu dhiib rahan ah rahantu waxay ka faa'iidata in lagu kalsoonaado waxan aada la maqan tahay iyo haddii wixii aada sooba celin weydo ama uu kugu go-o in laga goosto hadhow labadaasay faa'iiday u joogtaa suuratu lbaqara aayadda dheera ka waramaysa nidaamka amaahda ilaahay waxau hi fain farihaanu maqbuuda haddaad safar tihiin oo weydaan wax idin kala qorta iyo farihaanu maqbuuda aw faruhunu maqbuuda labada qilaba waa sugan yihin faruhunu maqbuuda waa in rahan la helaa la kala qaato maaha mid laysu ballan qaadayo ama haddii waxaa lagu lifaaqaya rahan la kala qaadanayo axaadiidta baabkuna way inoo sheegi doontaa culimaduna way ku ijmaaceen in la isticmaali karo waxay leedahay baabkani wuxuu leeyahay rahantahay marka dayn la kala qaatee rahan la kala qaadanayo ayaynu ka warramaynaaye shuruudo iyo arkaan arkaantu waa waxyaaba dee kolley in laga hela ay midi waa raahin oo waa qofkii rahanta dhigayay ee daynta qaatay qofna waa murtahin oo waa qofkii wax laga amaahday rahanta sii haysanay ama qof aada ama dawlad ama sharkad ciduu doonaya waa kii amaahda bixiye midna waxa weeye alrahn rahantii wey rahanta laftigee oo wixii la rahan dhigayay weeye caynta ahaa midna waa addayn oo marka dayn jiro ayay dee rahantani imanaysaa waa in dee meeshii dayni jirtaa waa arkaanta shuruudaha iyaguna jira shuruudaha waxaa ka mid a dee in wax cad uu yahay wixii macnaha waa in qoraal jira ama qowl jira siiqada waxa loo yaqaano qofka raahinka ah macnaha raantan dhigaya waa inuu inuyo qof tasaruf siiyey sharcigu ilmo yar iyo kuwaalan iyo dee tasaruf muu lahayn waxba ma rahan dhigi karayo shuruudaha waxaa ka mid a macrifatu qadri rahn rahanta qadarkeeda in la yaqaano oo sidii dayntaba shardiga u ahayd war waxaa la rahan dhigayaa tiradiisu waa intee ila hadhow qofku uu odhan karaa waar wixiiba uu ka yaryahay jinsigiisa iyo sifadiisa waa in la garanaya wuxuu waa noocee ma gaadiidba ma xoolo noolba siduu yahay waxa shardiga ah, qofku waxaanuu rahaanta kuugu dhiibaya markuu daynta kaa qaato in uu leeyahay haddii aanu lahaynna waa inu fasax u haysta lacag baad ka qaadatay gaari baad raahan dhigaysaa gaaligu ama waa inaad adigu leedahay ama waa in qofkii lahaa kuu dhiibayuu ku yidhi anaa ku fasaxee rahaan u bixi marka wixii socon waayaan tanaa laga goosan qofkii hadduu diido lama baryayo xikmaddii loo dhigayba waa taa axaadiidta aynu eegno sharciga rahanta ka warramay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu idhi addahru awrkii ama dhabarkii gaadiidkii weeye xoolaha nool ahaa yurkabu waxaa lagu fuulayaa binafaqatihi calafka la siinayo idaa kaana marhuunan marka uu rahan yahay walabanu dar caanaha candhadeedii yushrabu waxaa lagu cabbayaa binafaqatihi neefka waxaa la siinaya sababtiisa idaa kaana marhuunan shaygu marka uu yahay wax la rahan dhigay wa cala aladii qofkii dushiisa waxa ah yarkabu gaadiidkan rahanta ah fuulaya wa yashrabu waxna cabaya ee caanihiisii cabaya annafaqatu calafkii neefkan iyo daaqiisi iyo biyihiisii baa lagu leeyahay rawaahu albukhaari xadiidkana waxa uu tilmaamaya haddii masalan waxaan rahanta loo dhigay uu yahay neef xoola ah neef xoola ah abwacaynayn wax nool oo u baahan calaf hadduu yahay cunno iyo cabid iyo dawo iyo milxin iyo ilaalin neef baa loo dhiibay maalan xoolo ah dee dabcan kharash baa ku baxaya neefka saa laogya oo ilaalin baa ku baxaysa marka dhibkiisa iyo dheeftiisa la isu dheeli tirayaa oo dakhliga ka soo baxaya neefkan hadday tahay caanihii laga cabayo iyo haddii ay tahay fuulistii la fuulayo gaadiidka laga dhiganayo rarashadii la raranayo shaqadii uu shaqaynayo waxaasoo dhan waxaa loo goosanayaa khalashka ku baxaya alqunmu bilqurmi wey dhibka iyo dheefta ayaa la isu jaraya sidaas u tilmaamaya xadiidka aldahru yurkabu binafaqati idaa kaana marhuuna dhabarkii macnaa gaadiidkii waxaa lagu isticmaalaya lagu raranaya lagu fuulayaa nafaqada la siinayo calafka la siinayo iyadaa waxaa la odhanayaa intaasuu neefkan kharashkiisu yahay haddii la xisaabiyo beertuu qodaya ama rarashada la rarayo ama fuulista la fuulayo intaa weeye lacagtiisu inta ku baxdaana waa intan labadaasaa laisu dheeli dheelitiraya waa la dheefsanaya isna waa la calfinaya awr baad qofkii u haysaa dee ilaa intuu dayntii keenaya adaa haynaya iska raro oo iska fuulo iska intifaacso wixii u baahdana si labanu dar yushrabu binafaqatihi ida kaana marhuunan darku waa candhadii aw labanu daar caanihii neefka candhadiisa ka soo baxayayna waxaa lagu cabayaa nafaqada neefka la siinayo neefkani laba galaas buu dhiiqaa labadaa galaas xaafaddu waxay ku intifaacsanaysaa dee iyaba way raacayaanoo way calfinayaanoo way milxinayaanoo way raacayaan markaa goodho kolkuu qofkii dayntii keena neefkii unbuu kaxaysan doonaa xadiidka qaybtan dambe uu kusii fasiray nebigu ladii aladii yarkab wayashrab anafaq qofka neefkan fuushan ama caanihiisa cabaya ayaa nafaqada bixinaya nafaqada neef waa maxay dee waa carafkiisa hadday te meel loo raaco loo foofiye iyo hadday te bal loo dhigay iyo hadday te raashin la siiyey intaba asalnimana haddii la rahan dhigo neef wax nool oo rahan loo bixiyo kharashkiisa waxaa lagu leeyahay qofkii rahandhiga iska lahaa qofkii rahanta u dhiga iska lahaa ayaa kharashkiisa lagu leeyahay markaa haddii neefkii uu wax soo saarayo dee wixii baa laga goosanaya marka wixii laga goostana wixii dheeraad noqda isagaa la sii weydiinaya eg arrintanuu nebigu xadiday waa meel lagu murmi karo meel lagu murmi karo wey ayuu dhameeyey waxaynu halkan ka faa'idaysanay neef xayawaana oo noolo ah in rahan loo bixin karo ee rahantu aanay ahayn moodun ee noolkiina uu noqon karo markuu dheef soo saarayana dhibaatadiisaa loo isticmaali ilaan isba dhib buu leeyahay haddii lacab lalisayo caanihiisa haddii gaadiid laga dhiganayo gaadiidkiisa waaya haddii aanu markaa caanabo lahayn ama laba isticmaalayn oon la fuulayna qofkii lahaa ayuunbaa kharashkiisa qaba ee waxna amaahday waxaa halkaa aynu ka faa'idaysanay islaamku siduu u ilaalinayo dadka iyo xuquuqdooda ayuu ilaalinayaa xayawaanka iyo xuquuqdiisa ciddaba in la dayaco ma ogola wixii noola ah sidaa bani aadamku uu xurumaad iyo xaq u leeyihi xayawaanka iyo nicmoolayduna xaq bay leeyihin sida ugu habboonba ama wixii uu neefku kari karayo ayaa loo intifaacsanaya wixii aanu karaynina waa laga daynayaa sidii uu maaragtay awrkii nebiga u cawdayba oo maaragtay nebigu uu yidhi war awrkan waa dhibaysaa kii ku shaqaysanayay ka daa wuxuu igu isticmaalayaa buui waxaanan kari karayn ka daa buui waa dhibaysaa awrkaas dardaarankii nebiga u dambeeyena wuxuu ahaa asalaata asalaata asala wamaa malakat aymaanuk wardadii salaada ilaaliya salaada ilaaliya waxa gacantiinu ay milkisan tahayna ilaaliya waxaa lagu fasiray addoommaha iyo xoolaha nool addoommuhu markii ay joogeen waa inaan lagu xadgudbin la waa bani aadam xoolaha noolna ha ku xadgudbin nirgaha iyo naylaha iyo maqasha canaha ka wada lisi way ku cawriyo way baktiyi doonaane adiguna waad ku calafkoy halkaa waxaad ka ceeshtee xoolaha aada raranayso iyo dameerihii iyo wixii intoo mijinta uu ka xidho un qof oo aanu waxba siinin dee yuu raran inuu intifaacsan ee xaqiisa isagana ha siiyo kaa la intifaacsanaya iska daayo kii agteenna ka dhowaa ayuu nebigu tilmaamay gabadhii bisada xidha inay ku naar mutaysatay waa sanaaxadda islaamkae taasi tilmaamaysa waa cadaaladii wey cadaaladii waaya waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa mar walba in la xisaabtamayo xisaabi xil ma leh haba wixii yare kaa baxa iyo wixii yare kusoo gala labadaba waa la xisaabinaya dakhli iyo kharash labadaaba waa la isu eegaya marka sidaa la kala xishooninoo la xisaabtamo waxba ma xumaadaan laabtuna way fayoobaataa war awr dhan buu naga haystaayo dayn intuu naga qa intaan dayn ka qaadanaybu awr dhan naga haystaaye muxuu naga doonayaa ayuu odhan laakiin hala isu eego labada qofka waxaynu ka fahmaynaa aayadda amaba xadiidkana rahanta la dhigayo in la guddoontaa inay shardi wixii waa in gacanta lagu dhigaa sida aayadana ilahay uu ku xus wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi laa yaklaqu ma xidhmayo mana xanibmayo arrahn wixii la rahan dhigay min saaxibi saaxiibkiisii kama xidhmayo alladii rahanahu kaasoo rahan dhigay lahu qofkan rahanta iska leh waxa u sugnaaday gunmuhu dheeftiisa wa calayhi dushiisa waxa ah qurmuhu dhibaatadiisa rawaahu aلطaaraqudniyu wاlxaakim warijaaluhu hiqaat ila ana almaxfuud sida maxfuudka ahi waxa weeyaan cinda abi daawuud wakayrihi irsaalu waanu mursal yahay mursalka ma rafaca ataabiعiyu mursala waqiil kabiiruhum laakina daka lmustaطiil eh, taabicigu hadduu idhaahdo qaala rasuulu llahi markaasuu mursal noqdaa waaya inuu mursal yahay bay maaragtay u bateen maxfuuf ah, dee waxaa qaabilaya shaad marka in laga dhigo mawsuul waa shaad in mursal laga dhigaana waa maxfuuda waa sida saxda ah afarkani waxa uu tilmaamaya in meesha ay ka baxday adigu ha ahaada mursal laakiin dee waxa usuul buu leeyahay oo maaragtay waana daliishanaya meelo kaloo xoojiya berigii hore carabtu waxay isticmaali jireen qofku marka uu wax rahan dhigo wixii uu soo waayo waa la iska qaadan jiray iyadoon wax kaleba loo eeginba ama si kale haddii loo dhigo lama dheefsan jirin oo intifaaciisa lama faragelin jirin waaya sidaa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi bahasha rahanta la idhaahdo waxa iskale ninkii lahaaun ka dayntalina dayntii buu leeyahy laakiin haddii uu qofkani dayntii soo waayo waktigiina la gaadho waa inuu ku dayn baxaa rahanta ee milkigiisii kama suulaya si toosa ah, tilqaa'i si toosahoo markaaba ah markuu waktigii daynta la gaadho iskaba yeelanaya unkan raanta haystaa sidii waktigii hore laakiin markaa waa in si sharciya isagii baa maalikahoo iskale kan raanta dhige waa in la idhaahdaa war ku gashi bax wixii hadduu diido unbaa markaa maxkamaddu iibin doontaa xaraasha marka laa yaklaq arahn rahantii iskama banabayso oo iskama xidhayso min saaxibihi aladii rahana alaq iyo inalaq uu isxidhay wey wuu isbanaday waa isxidhay albaabkaasi imika hadduu iska kaa xidho waxaad leedahay alaqa albaab min alkhaarij aw adaakhil ama in alaqa wuu isxidhay albaabkii meel laga gala dee ma leh markaa sidii berigaa hore ay odhan jireen miyaad soo weyday waktigiina wuu gaadhay soo maaha wuu iska kaa xidhay rahanti eray bixintanay ulahaayeen inqalaqa canka rahan waa iska kaa xidhay iskada way iska kaa xidhay oo jaanis uma haysid dambe wuu kaamilkii wareegay marka nebigu waxau leeyay laa yaqlaqu rahnu min saaxibihi aladii rahana qofkii rahantan dhigay iska iska xidhi mayso laakiin isagun baale hadduu leeyahay na lahu qunmuhu wa calayhi qurmu dhibkiisana dheefkiisana isagaa le dhibkiisana isagaa leh marka waa la xisaabin doonaa wixii ka soo baxay iyo wixii ku baxay isagaa la odhan doonaa wixii uxaraash ku gashi bax alsalaam marka dee milkiga laftiisaa maog tahay uu nebigu caddaynayo ku-xisaabtankiisuu leeyahy wixii haddii la idhaahdo yaa leh oo la idhahdo kii rahan dhigay baa leh dee wixii kharash iyo dakliga halkaasii dabagelaya haddii la idhaha ma lahana dee hadal kalaa bilaabmaya saasuu u socdaa أن المرتهن لا يستحق الراهن إذا عجز الراهن الرهن إذا عجز الراهن عن أداء ما رهنه به لأن الرهن ملك للراهن لا يزال ملكه عليه وكالسوانين بداكن وهيستا وعين كفى أن خرشك النافك أما وحي هان الله هيستا خرش كيسو حتى هدي أنا موض هينا نول هينا ومود يعني قاد قادديس إيواش مانكيس إيوحن لكنا لقوي على نيا حولها لها marka faala alislaamu hadihi almucaamalata aalima mucaamaladaa beriga hore ee jaahiliyadii ayuu islaamku meesha ka saaray waa xukum kale oo xadiisku inoo caddeeyey horaysiyo dambaysaba ilaa inta uu ku gashi baxayo ninkani rahanta dhigay isagaa iska leh haddii uu waxwaayana uu ku gashi bixi hadduu wixii soo helana wuu iska qaadan hadduu dhinto isagu ka dhimanaya haddii dheef uu soo saaro isagaa leh haddii kharash uu baahan yahay dee wa waxaan qof daale haddii la wadhaano kale unbaa dee dee waxaad leedahay sidii loola dhaqmi jiro laakiin hebel buu agyaaliyo hebel baa hayay waxaa keliya isaga dhibaata uga soo bayri karta hadduu dayaco dee hadduu neefkii dayaco wacan abi raafic radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed istaslafa wuxuu ka amaahday min rajulin nin bakra neef aaran ah aaran geela faqadimat calayhi waxaa nebiga u soo gashay oo u timid ibilun geel baa u yimi min ibili sadaqa geelii sekada ka mid ah geel seke ayuu ku guulaystoo lasoo hela fa amara abaa raafic asxaabiga abu raafic la odhan jiray oo xokaynihiisa ka mid ahaa wuxuu nebigu faray calayhi salaatu wasalaam an yaqdiya inuu u fuliyo alrajula ninkii wax amaahiyey bakrahu aarankiisii qaalinkii ama qaalmihii uu amaahda u lahaa inuu celiyo an yaqdiya arajula bakra ninkii laga amaahday bakriga iyo qaalinka in loo celiyo faqaala lahu faqaala marka abu raafic baa nabigii jawaab ku soo celiyo oo yidhi laa ajidu ma helayo ilaa khiyaaran geel wan wanaagsan baan hayaa khiyaar rabaaciyan oo ilka dhacsaday toddoba jiro ah rabaaci waxa weeyaan waa neefka toddoba jirka ah ee ilkaha ilka dhacsaday fa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi acdihii iyaah kaa laftiisaba si neefkaa wanaagsan ee ahminka ah qiimaha badan ee ka qaalaysan kiisiiba siiba dee sii aan ku gashibaxnay wuu sababeeyey nebigu waxa uu ihi fa inna khiyaara annaas dadka waxa u wanaagsan oo u gobsan dadka waxa u gobannimo badan axsanuhum qadaa'a kooda ugu gashibax fiican dadka waxa ugu gobannimo fiican buu ihi axsanuhum qadaa'an ka ugu bax wanaagsan qofba qofku ka gashibax fiican yahay ayuu ka gabanimo roon yahay ee inuu qofkii qof qandadh ah a noqdo oo beesadayda iyo beesadaada sidaasuunu xisaabtamaya waa xaq uu leeyahay haddana waa se laga sii wanaagsan yahay waa laga muhanisan yahay marka qofka u muhanisani waa qofkaa wey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam nin ka sii amaahday geel aaran ah mar oo ummadda guud buu usii amaahanayaa dabca markii nebiga geelii sakada loo keenayna dantii guud buu doonay inuu iska bixiyo wixii amaah lagaga lahaa abuu raaficow inaga bixiyo ninkii geela inagu lahaa sii buuri abuu raafic ila ammaanadu ilaalinayaa jawaabtu soo bixiya waxa weeye geelaynu maanta haysanaa wuu ka khiyaarsan yahay wuu ka qaalisan yahay waa ka tayo tayarooya geelu ninkan inagu lahaa waa ninku gashiilu ahaaye hadeeru hagaajiyo sii buuhi kaa ka qaalis halkan waxyaabaha uu keenay xadiidka iyo mustafaanaadka laga qaadanayo ayaynu bal eegi marka bakrigu waxa weeyaan alfata min alibil neefka dhallinyarada abuu ku yidhi ee geela ah <laughs> maxaa la odhan ereygaa looma isticmaalo innaga waa geel aarana aaran ah. wey nirig iyo nirig iyo waxaa maaha oo ka waaweyn waa geel aarankaa wey khiyaar le rabaacigu rabaacigu waa kan kalacsadee toddoba jirka lix jir ka baxee kii toddobaad galay waaya khiyaarkuna waa ka u wanaagsan wey xadiidku waxa uu tilmaamay marka u horeysa amaah in la amaahan karo siiba arrinku danguud iyo marku waxaa yahay in wax loo amaahan karo waanu amaahan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiidka aynu ka fahmaynaa sida cadaaladii waxa weeye wixii aad amaahatay wax laeg eg inaad soo celiso oo qiimihiisii leh waxaynu ka faa'iidaysanay waxa la amaahdaa kaashoo qura ma aha ee mood iyo noolba wuu noqdaa kaniba dee waa nool xoolo nool buu nebigu amaahday waxbixinta iyo waxqaadashadu inay gunnimo iyo gobonnimo kala yeelanayso ayaa halkan aynu ka fahmaynaayo qofka wixiia uu bixinaya haddana leelleel iyo silic ku dara iyo darxumo kaasi waa ku nebigu diidan yahay mumaadalada waa inuu iska ilaaliya alixsaan fi lqada waaladaa waxaynu halkan ka faa'idaysanaynaa qof gaarah iyo qof dan guud hayaba inay sharci tahay wakaaladdu macnaa inaad cid wax u wakiilan karto abuu raafic dee hawl buu wakiishay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka faa'idaysanaynaa ribadii aynu soo marayno ee shayga cunnada iyo lacagta geli jirta inaanay gelaynin xoolaha nool adigoo arkaya xooluhu inay dee yihiin wax la cuno haddana maadaam dee iminka hilib aanay sidii u ahayn uun ee wax nooloo siyaado kala duwan loo isticmaalayo uu yahay waa cunno riba gelaysa oo ama na galo lama odhanayo xayawaan shayga la kala amahanayo dabcan waa in la sifeeyey ama tilmaantiisa la garanayo waxa aynu ka faa'idaysanay qofka muslimiinta arrinkooda gacanta ku haya masaalixdooda inuu kolba ku xisaabtamayo markan waxbaa loo amahanaya markan waa la gashibaxaya markan waa loo maamulaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo kale halkan amaahda waxa la idhaahdo waxa galo wax la yidhaahdo ribo ribadii la odhan jiray riba nasi ah ribada dibdhiga ayaa gasho amaahda ribadu waxay gashaa amaahda waa goorma sida xadiidkan soo socdaa tilmaamayo amaahdaa qofku uu amaah bixiyey marka ay dheef soo jiidayso dheeftaas ay soo jiiday baa ribo loo yaqaana ama lacag laga helaya ha ahaado ama wax kaloo barbar socdo tusaalayaasha waynu qaadana amaah kasta ood bixinaysa hadday dheef leedahay sibay noqotaa waa kow laakiin halkan waxaynu arkaynaa iyada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkani wixii uu ku lahaa ummadda uu ku lahaa ee uu amaahiyey ee qaalmaha qaalimada ama qaalmaha ahaa wax ka wanaagsan la siinayo oo abuu uu nebigu amray oo uu yidhi waargeeliisii mid ka wanaagsan sii waad weydaysomaha kiisii oo kale kiisiiba horta xaq ulahaa mid lamid ah oo la qiimaa waad weyday soo maaha kaa ka wan wanaagsan si waa gashibax ay la socoto maxay siyaada gashibax siyaada ay la socoto wey waa amaah la gashibaxayo oo wixii haddana siyaado lagu daray umayaanay taasi ribo noqonayn xadiidkanaa ka jawaabay ribo noqon mayso ribo waxay noqotaa qofka ama labadan qof marka ay kolka hore ku heshiiyaan wixii waan ku abaahiye wax ku soo dar heshiiska marka hore la gelayaa wuxuu yahay war waxaan aan ku amaahiye maxaan ka faaiidaya maxaan ka faa'iidayaa ee adduunye ah waxaa waxaas waxaasaa dulsaar noqda laakiin kol haddii waxan un la kala amaahday marka hore isagii un in laysu soo celiyo laysku ogaa oo amaah bixintii uu ku xaragooday siyaadadaa uu siyaadiye waxaa la yidhahdaa ixsaan weeyada waa ixsaan ee ma noqonayso ribo waa taa uu nebigu tilmaamay w alayh sl waa khiyaarnimo gobonnimo wey iyadoon shardi lagaaga dhigin iyadoon amaahdii dulsaar lagaa doonayn ayaad adugu u daba shaartay macnaa siyaadaad ugu dartay qofki siyaadadaa siyaadadaasi ribo ma noqonayso intaasaynu ka faa'idaysana xadiidka waaya wacan caliyin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi kullu qardin amaah kasta oo jara nafcan jara manfacatan soo jiida wax dheefa fa huwa riban waa ribo amaah kasta oo dheef soo jiidata noocay doonaysaa waa ribo rawaahu alxaaris ibnu abi usaama waisnaaduhu saaqit sanadkiisu waa liitaa walahu shaahidun daciif mid kale oo itaal daran oo markhaati furayaa jiroo laga warinayo can fudaalata bni cabdilaahi radia allaahu canhu cinda albayhaqiy wa aakhar mid kaleoo isna markhaatiyaa ah jiro oo mawquuf asxaabiga uun ku eg oo nabiga gaadhin can cabdilaahi bni salaam radia allaahu canhu cinda albukhaari baabku kolley waxa uu haystaa waxyaabo quweeyo ama asar ha lagu tilmaamo hadaf saxaabi ama ha lagu tilmaamaba xadiis yaro soo yar roonaanaye waxa macnaha uu ka hadlaya waa macno saxa weeye oo usuusheenna ku sugan oo xikmaddii ribada loo diidaya ribo waxaa la yidhaahdaa dulsaarka amaahda la socoto marka manfaca dheefun wey dheef dheef kasta oo amaahda la socotaa waa ribo waayo islaamku dee wuxuu amaahda muraadku ka leeyahay waa maxay waa ixsaan bay ahayd waa ridii iyo hashii iyo sacii la ismaal siinayay ee lalahaa caanaha soo oo ilmaha yar kala hadh wixii faa'iida adugu qaado aniga raasumaalkuuni soo celi marka haddii taa meesha ay ka baxdo qofkii dulsaaruu saaro ixsaankii baa meesha ka baxaya kullu qardin jara manfacata fahuwa riban waa qawaacida kullu qardin jara nafcan fahuwa riban qawaacidda shareecaddeena ka mid waxakaahu lwasiir itifaaqan waa masale culimada islaamku ay isla waafaqsan yihin sanadku wuxuu doonaya ba ada xadiidka qaacida caama mawaadic kalaa laga qaadanaya waa xikmaddii loo diiday amaahda dusaar tajuuzu ziyaadatu fi lqadri wasifati bilaa shardin walaa muwaada'a markaana wax lagu heshiiye ahan waa la kordhin karaa tan uu ka hadlayaa waxa weeye kale raqamka shanaad lacagtii amaahda ahayd qofkii lahaa baad gaadhsiinaysa baan baad ku xawishay ama xawaalad dabcan lacagta xawaaladaadaa bixinaya looma arkayo dulsaar boqol kun baa lagu lahaa toban kun baa waxaa la qaadanaya kun matalan ama shan boqoloo khidmadii xawaaladaabaa la qaadanaya adaa bixinaya taasi ma noqonaysa dulsaar waayo qofkii qaaciday leedahay arrintani ilaahay baa waxau ihi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun aayaadka ribada markuu ilaahay ka warramayay waxa uhi haddii aad toobad keentaan dadii oo ribada iska daysaan ilaahay wuxuu idin ogol yahay walakum ru'uusu amwaalikum waxaad leedihin ra'su maalkiini waxaagu intuu ahaa lehay laa tadlimuuna dadkiina amaahda bixinaya waxba ha dulmiina oo dulsaar ha samaynin walaa tudlamuuna idinkana yaan la idin dulmiin oo waxba yaan la idinka goosanin wixiini wixiisiyo sidiisiya baa loo keenaya wixii kharashee ku baxaya dee kii amaadaan soo daberaya waa taasuu ka hadlaya dee kollayba kharash halkuu u qaadayo daynta iyo si u gashi baxayo hawsheeday leedahay marka hawshaa waa inuu maaragtay iska dabera ama neef nafcigani de waxyaabo badan buu noqon karaa wuxuu leeyahy waan ku amaahinayaa lacagta laakiin anugu wax iga iibso sharkadiina waxbaan adaahinaya boqolkiiba konton baan idaahinaya laakiin iga iibsada wax waa nafci bay soo jiidaysa wuxuu leeyahay waan ku amaahiyey laakiin gaadhiga ama markabka aniguun iga kirayso dee amahdii waa kan ka faaiday amahdii wuu ka faaiday maxaad doonaysaa shan kun oo dollar amaah baan doonayaa sanad ah waayo guriga maad iga kiraysa haa waan kaa kiraysa dee wakaa waaya marka dheef bay soo jiidaysa ama waxaa buu leeyahay ba dee iga iibi adaguna waxaaiy waxaa iga iibi oo qiimaha dee wax iga dhin inaanaba anagan koamahana inaanta ayada arkay waay waan ku naxariista wax baan kaa dhimay buu leey wa waxba waa la kala ceeshay ceeshkaasaan hagaagsanayn aduu qaraaraadkan kale waxyaabaha kalunbu kaga sii yar waramaya iyo systemkan baananka iyo maxaa riba noqon kara maxaase riba noqonayn waxaase adigaa mufti ka ahe waxuunaad odhan doontaa amaah kastoo dheefulad ama dulsaar leh waa ribo uun dhankii la doonabaha laga yimaadee ilaa wixii kharashka ku baxaya mooyaane baabkii rahanta halkaasaynu ku dhaafnay iyo kii amaahda waaya iyadoo dee kollayna iska ilaalinteeda ay leedahay ceebna maaha rahantu oo dadkeennu waxa dhowto ceeb ku noqonaya marka hore ceeb u yaqaanaa labada qof markay wax kala abahanayaan waxay ceeb u yaqaanaan ama karaahiyaystaan ama jirdiidaan aan markhaati samaysanno aan wax kala qoranno aan nootaayo tagno aan rahan isu dhiibno waxaasoo dhan way karaahiyaystaan hadduu mid yidhaahdo maxaa doonaysaa waxaasaan doonaya oo ni waxaan rahan uftii haysta ma haysta aan kala qoranno markhaati aan u samayno wuxuu jawaabta kale u soo celiyay saaxiibkii waxa weeye oo waxaan moodaya inaynu intaa iskaga wanaagsanayna ya oo waxaan moodayay i aaminsan tahaye mar haddaanad dee iba aaminsanayn waxbaha ay amaahayn inay halkaa haynoogu dhamaato finish ba abu kala tegeen <laughs> waa yar badownimo badownimo ilbaxnimo la mooday wey in waxaan labada qof waxaad arkaysaa dad boqolaal kun oo dollar ku shuraakooday ama malaayiin markay dacwadi u furanto ay wax isku khilaafaan yaa idin ogaa annagiiyo ilaahay un baanu ahayn bay ku labada iyadii ilaahay un baa sugay waaya ilaahay mar walba uu ina ogyahay aadam imaku oga maya maxaa kala qorateen wax alla waxaanu kala qorannay ma jiro dee miyadan isqaniini haddaa <laughs> waxaanu idinku samaynaa markaas waxayse soo taagaysaa un dhaar mid midkood dhaarto dabeetana markaasuu arkayaa miskiinkii wuxuu arkayaa xoolo aada u fara badan oo uu leeyahy iyo kanoo dareemaya inaan waxaa iska bixinayno wallo la soo mutuxan mee ninku waa nin diinle ma ah waa nin faasiqa dhaarta kama xabayo ma ka joogsanayo yaan la dhaarin haddaa xaggee tegaysaa dee qoraal diidda oo markhaati diidda oo wax walba diidda dee dhaartiisaa lagu hayaa wuxuu ku dhawaanayaa markaa bal waa iska dhaarin marka loo dhaaray inuu waashaabu ku dhawaanay leanna <laughs> wuxuu leeyahay waar wixii oo dhan ma waxaad ku weyday untala wallaha halkaasuu dabeedna kaga boodaya waalanaya subxaan allah waxaa la doonaya ilaa malaguna wuu inagu dhex jiraaye in markhaatiyadu ay bataan mararka qaarkood baa lagoonaya shan nin baa markhaati ah muddadii baa dhaaraato shantiiba way dhinteen bay dhacdaa markhaatiyadu waa inay bataan oo qoraalku uu bato oo saxiixyadu ay bataan oo qoraal hagaagsan oo muctabara u noqdo iyo rahantan waxaasoo dhan waa waxyaabaha wixii cadaynaya wey waa bayinaat kala saaraya dadka bal aayadda u dheer qur-aanku mawduucaasay tarkiisinaysaa ka hadlaysaa ku nuuxnuuxsanaysa rahantan ay sheegtay markhaatiyadiibay sheegtay qoraalkiibay sheegtay ammaanadiibay sheegtay intan oo dhan taa waynu ka gudubnay baabu tafliisi walxajr waxaynu halkan ku xusaynaa baabka caydhinimada iyo qofkiio la hakiyo tasarufka loo diidoo laga joojiyo maamulka xoolihiisa tafliis waaya waa fallasa yufallisu tafliisan waa caydhayn wey macnaa isagii qofkii caydhooba lagu xukumo inuu muflis yahay dabadiiq ama caydh yahay qof aan qariidhna ka dhicin markuu qofkaasi qof caydha noqdo daynna lagu yeesho waxaa lagu samaynayaa waxa loo yaqaano alxajr xajrigaasina waxa weeye hakin laga hakiyo tasarufka dacadlo yar buu haystaayo waxa soo qayliyey dadkii gashiilayaasha ahaa maxkamadday usoo qayliyeen waxay idhahdeen ninkani waxa uu haysto waxaa ka badan waxaanu ku leenahay afartayadani isagii baa loo yeedho waa la xisaabiye sidii bay u dhacday waxaa la leeyahy saacaddaa laga bilaabo nin shaqaalaabaa loo dhiibay u dhiibtay kaasaa wadayo alaabtan iidinaya aduguna iska allayso iska magaalayso intaa yara biilka ayo xaqaabo ama qaxwo yar baaba la laakiin waa dadka waxoodiiye waxoodu halkaas dhaafi maayaane waad caydhowdee bersentka ama nisbadii siday wax u kala lahaayeen ayaa waxaan u qaybsanayaana raalli sidaasaa la leeyahy waxaa la ilaalinayaa dadka waxooda ayaa la ilaalinaya marka tafliiskuna waa ka xajriguna waa ka laakiin cidda xajrin lagu samayno xajri iyo xujri iyo xijri iyo xajar mar walba xarakadaas siisaabuu ku xidhan yahay macnuhu xijrigu waxa weeyaan xijri iyo xajri baa isku macno noqonaya waa hakinta xijran maxjuura mancan mamnuuca si aayadaas tilmaamayso xajriguna waa hakinta xijra macnaha haddii la yidhaahdo xujr alxujra iyaduna waa maksinka xajarna dee waa dhagaxii marka tan iminka waa xajr alxajr aw alxijr waa qofkiioo maamulka laga joojiyay qofkan caydhoobay ee wixii haye waxaa lagu lahaa kala bateen ka la hakiyaana kaasoo qura ma aha laakiin dadka la hakiyo waxaa ka mida ah tasarufka loo diido kaasi waa kow waxaa ka mida ah qofkii safiiha la odhan jiray safiih safiihu waxa weeye ka maamulka xun ee iska caqligaabka ah xoolaha daadaadiyo saysaydha waaya mubadir dayno maaragta aayadda ku tilmaamtay walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin maxaynu u naqaanaa kaa inagu qofkaas walaa dee magac gaara ma xusuusni horta qofkaa wixii sii saydhaye intuu soo loo dhiibo ama iibsado hanti buu dabeedna ku qaylayaa kanuu xaggaasu rucub u tuuraya rucubna xaggaa ilaahay baa saxan buu leeyahy marka lagaa si wanagsan u maamul ilaahay baa saxanee faqriga lagu tusay muxuu ahaa afar cisho kadibna i buu ku leeyahy waxaa ka mid a ah agoontii agoontii iyagana dee sida aayadda ilaahay uu ku tilmaamay walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum buu ilahay xoolihiina ha u dhiibin agoonta macnaha waa xoolahoodii kuwa la sheegaya ila waa xoolahoodii waa xoolahaadii way kaaga kaaftoon yihin le waxaa ka mid a qofkii waa laa mar haddii caqligiisii dhaawac gaadhay tasarufka iyo maamulka waa laga xidhaya waxaa ka mid a ilmaha yare sabiga ah ilmahaaga yar caruurta ama aad ka mas-uulka tahay isaga laftiisuna waa maxjuurun calayh mid laga hakinayo maamulka wey waxaa ka mid a qofkii sii dhimanaya isaga qudhihiisa waxaa laga xasrinaya laga hakinayaa wixii ka badan boqolkiiba saddex iyo soddon hantidiisa ulu saddex meeloodoo meel wixii ka badan xoolihiisa maxjuuru calayh bilmowt geerida daraaddeed baa laga hakinaya waxaa la maanta waxaad awood u leedahay un saddex daloolow dalool inaad bixiso waxaaga labada kale waa dhaxlayaasha marka maxjuurun calayhi bisafa wa maxjuurun calayhi bifalas wa maxjuurun calayhi bijunuun maxjuurun calayhi bisiban maxjuurun calayhi biyutmin kullu dalik dadkanise way kala duwan yihiinoo qofna mas-uulkiisa iyo ehelkiisa hakiya oo xajrintan ku sameeya oo waa kii waalaa iyo sabigii iyo dadkaa weyi qofna dawladda iyo garsoorka dawladda u taagana ummadda u dhaxeeya ayaa xajrin ku sameeya oo masalan kan mufliska aha caydhoobay dee waa qof inagoo kale ahay ku goobay aabay dhici jirtaba culimo badan waynu arki doonaa asxaabta qaarkood ay ku goodeen oo nebigu furdaaminaya calayhi salaatu wasalaam ma sheegaysa nacasnimo iyo ducufnimo ma sheegaysa ragga qaarkood oo deeqsiyaalahoo culimadii hore muxadisiinta ka mid ahaa dee marka mid waliba wax weydiistaa unbuu dabcaayo uu ku tisaa uu ku tisaa dabeedna way ku gooday way way dhacaysa ma sheegaysa maaragtay xumaan ma sheegayso maqaadiir baa iman karta qofkan gacan furnaan duruuf la soo gudboonaa dee waxo dhan waa iman karaa marka qofkan mufliska ah iyo ka safiiha ah iyo kan dardaaranka ee sii dhibanaya dadka noocaasihee ah waaweyn iyaga garsoorkaa xajrintan u samaynaya garsoorka iyo maxkamadda iyo qaadiga caadilkaah iyo imaamka caadilkaah ayaa u samaynaya intan <laughs> khatar cadiim bal garsoorka laftiisii haddii u xajriyo u baada ka war isaga laftiisii hadduu mid muflisa ama waxaan leehay safiiha ama mubadira hadduu isagii laftiisii meesha fadhiya ama faasiqa oo kayru caadilah isagana ayaa xajrinaya talow waa musalsal aan nihaayo lahayn bay noqon waaya marka taasaa laga warramaya baabku waa baabkaa wey waxay sheegaysaa waa maxaasinta iyo cadaaladda islaamka iyo macaankiisa wey inaanu qofkii lama eeganayo dadka xoolahoodii isagoo saydhsaydhaya ku tumanaya ama xoolihiisiiba ku ciyaaraya lama eeganayo dhaqaalu waa cunsur muhiima ah, qayb weyn buu inoogu jiraa qofkaa maanta dadka wuxoodii ku ciyaaray ama ay ku go-een ama kacay haddii la kala wadi waayo isaga iyo dadka waxaa laga yaabaa in noloshiisa ku waayo oy qaar ku xanaaqay dilaan qofkan haddii aad tidhaahdo waar naga daah wuuna wareeriyeyba wixiisa dhinacuu doonaya hawlo kacee meel kale tegi maayo adigun bu aroorta ku dul fadhiya haddaa shan daarood leedihiin oo tiisa u qayliyu idhaa laysiiyo safiihi iyo mubaadirki oo tiraa inaga reeba dee wuu soo liqaya aroortana taadunbuu ku xigsinaya takalaa kusii xigaysa afarta kale ayuu xamaalanaya marka waa in qofkan la hakiyo oo wixiisa loo meeleeyo sharaxa waxaynu uga bixinaynaa si loo fahmo baabka oo baabku waa baab aan dadku macrifo wada lahayn mucaamaladeennana ku jirin oo khilaafo iyo dowlad islaamahoo axkaamta aada u ilaalinaysaa dadka bartan mucaamalada noocana laakiin waxaa markii shareecadda ku dhaqankeeda iyo daayo baabo badan oo fiqiga ku qoranoo xadiis ku qoranoo qur-aan ku qoran baan laba fahmaynba oo sharaxooda aan laba garanayninba maxaa looga jeeda dadku ay odhanayaanoo tafsiirkeeduba ku adkaanaya waayo waaqica wax badan sharxa wa abi bakr bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samicnaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baanu maqalnay yaquulu isagoo leh man adraka maalahu qofka xoolihiisii soo gaadha bicaynihi xoolaha laftiisii buu soo gaadhay cinda rajuli nin buu ku soo gaadhay qad aflasa caydhoobay fa huwa kaasi qofkan xoolihiisa soo gaadhay axaqu bihi isagaa xoolahaa ku xaq leh min kayrihi dadka kaleu kaga xaq leeyahay xadiiskaasi waxa uu tilmaamay nebi maxamed asxaabtu ay ka soo wariyeena saxiixa haddii wax lagaa amaahdo mood iyo nool mid kasta ha ahaado kii kaa amaahday ayaa caydhoobay dadkii baa isu qayshadayoo waxay idhahdeen warkii hebel wuu kacayaae nin waliba wuxuu idhi intaydii balaan ka gaadho dadkii way qaybsan yihin qof wixiisii ma arkayo way libdheen oo wuu iibiyey qofna wixiisii baa meesha yaalla ha la kala qaado qofka wixiisii meesha yaalla xay iyo nin kale aragga ka dhexeeya beeda soomaalida xadiiskuna sidii unbuu sheegay wuxuu leeyay dee aniga horta safaad kaleba ma lahae tobankii darsin uu iga soo qaaday waa kuwan tobankii darsin dee dabadan hayaa labadii gaarigu iga soo iibsada waa kanba dee marka cid kale oo laga dhexaysiinayaa ma jire isagu u kaxaysan doonaa unkiisa shay iyo ninkii la araggaa ka dhexeeya isagu ha kaxaysto dadka kale waxoodii aanay oolinna dee ha laysugu qiimeeyo nisbadii ha loo kala siiyo see u kala bateen saasuu xadiidku tilmaamay waayo dee waxaygii waaba kan wey fahuwa axaqu bihi min hayrihi dadka kale ee daynlayaasha isagaa kaga xaq leh leanna waa wixiisii intaa caqadka amaahdaas unbaa soo dhex maray amaahdii unbaa la fasakhaya ila ilaas baa soo dhex galeen kuwa kale axaadiidta kalena saasay sheegaysa warawaahu abu daauud wa malik min riwaayati abi bakr bni cabdiraxmaan mursalan bilaf isagoo mursala bay wariyeen oo sheegaya ayumaa rajulin nin kasta waa qof unbay ka dhigantahe gabadhiina hadda wax iibsoo la mide qofkaasoo baaca mataacan alaab iibiyey bagaash buu qof ka iibiyey fa aflasa waxaa caydhoobay alladii ibtaacahu qofkii bagaashka iibsaday ayaa kacay erayga aan isticmaal halkaasa casriga badane kii alaabta iibsaday baa kacay walam yaqdi mana bixinin alladii baacahu kii ka iibiyeyna min amanihi shaya lacagtiisii waxba muu siin qofkii bagaashkan ka iibiyeyna wax lacag uu siiyey ma jiro fawajada wuxuu helay mataacahu bicaynihi alaabtiisiibuu sideedii u helay bagaashkiisiiyo kii u amaahiyey barbar yaalla fa huwa axaqu bihi isagaa dee alaabtaa ku wa in maata almushtari haddaba haddii uu dhinto kii alaabta iibsaday fa saaxibu lmataac qofkan alaabta lihi uswat lghuramaa gashiilayaasha kaleu la mid yahay fa saaxibu lmataac qofka bagaashka lihi uswat lghuramaa deynlayaasha ama gashiilayaasha kale ee soo hujuumay ninkan ayuunbuu la mid yahay ah. xadiidkani inta dambuu kaga duwan yahay xadiidkii hore laba masalou kaga duwan yahay kolkii hore waxaynu isla ogeyn haddii alaabtii aad qofka ka ibsay aad ka ag hesho qofkiina uu kaco alaabtaada qaado wuxuu kaga duwan yahay haddii lacagtii aad bar qaadatay ka war toban darsin bay ahaayeenoo markaasaad lacagtii kala bar sii qaadato badhna wuu kugu haray iibkaa hore wuu hirgalay markaa wixii dambe ee yaalla ma qaadan karaysid marka kol hadaad lacagtii bar qaadatay alaabtii haba wada taalee ma qaadan karaysid heshiiskaa hore ad fulisood saxeexday waad okay garaysa walam yaqdi aladii baacahu min amanihi shaya lacagtii baanu waxba ka qaadan weeye intaas qaybta kalena waxa weeye qofkii aad ka iibisay wuu dhintay waa la xisaabiyey gashigiisii iyo alaabtiisi gashigiiba ama batayba ama way isleegaadeen markaana wuxuunu la mid yahay qofkani dadkan gashiilayaasha unbuu ku dhex darmaya wixiisi haba yaalleeni oo sababtu maxay tahay dee faariq baa jira faariqu waxa weeye markii naftu ka baxday buu milkigii ka wareegay dhaxlayaal buu ku wareegay isbeddel xaggii milkigaa baa jira isbeddel xaggii milkigaabaa yimi sidaa darteedna qofkani ma qaadan kara wixiisiiyo wuxuu la mid yahay udaylayaasha kale fa saaxibu lmataac uswat lquramaa qofkii bagaashka lahaa meesha yaalla wuxuu la mid yahay un dadkan kale dhexlayaasha daylayaasha ah saasay riwaayadaasina tilmaanta warawaa abu daawuud wabnu maaja min riwaayati ah, cumar bni khald qaala ataynaa abaa hurayrata radia allahu canhu abi hurayra anuu nimi buuri fii saaxibin lanaa qad aflas nin saaxiib annagu lahaynoo caydhoobay ayaanu arrinkiisa ugu nimi aw maata ama dhintay fa wajada rajulun mataaca ninbaa alaabtiisii ka helay bicaynihi laf ahaantiisa alaabta lafteediibu helay fa huwa axaqu bihi ah, maya halkaa hore fii saaxibin lanaa qad aflas fa qaala marka abi hurayra wuxuu ihi laaqdiyanna fiikum waxaan idinku xukumi doonaa oon idinku garsoori biqadaai rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu sidii uu ku xukumay baan xusuustaan idinku xukumi man aflasa buuri qofka caydhooba ama kaca aw maata ama dhinta fawajada rajulun nin baa wuxuu helay mataacahu alaabtiisii bicaynihi alaabta lafteediibuu helay fahuwa axaqu bihi isagaa ku xaqle wasaxaxahu alxaakim wadacafahu abu daawud wadacafa aydan hadihi ziyaadata في ذكر الموت آه انت رواية labadaa meelood bay ka daciifiyeen inuu xadiidku daciif siyaadadani daciif tahay bay qaarkood sheegeen sida xaakim oo kale aw maata waa bidikri lmowt maatadaa laftigeeduna inay daciif tahayna waa la sheegay waa halkii aad calaamadin laheed o odhanaysa ka xadiidka hore soo sheegay qofku hadduu dhinto kan alaabtiisii arkay dadkaasunbuu la mid yahay sawka haddaa kan lagu soo daree la yidhi isagu wuu qabsan karaa wixiisi marka inta siyaadada waa tan la daciifiyey sidaa darteed xukunku waa sidii hore marka halkaa waxaad ka arki karaysaa dee dadkan badana isqabsanaya sharci ay raacaan ay eegaan ayaa loo sameeya kii una sii ogaadeenoo marka hore ay xiibinayaanba dee casharo ay qaataan ay barteen ha noqdaan masaa'il badan culimadu waa isku yar kala duduwan yihiin falahu rujuucu bicayni maalihi bacda saa darteed ba intan dambe ayaa culimada qaarkood ay darajadeeda kor usoo qaadayaan sida shaaficiyado kaleo ay leeyihiin xataa hadduu dhinto ood alaabtaadiio agtaa la heshay ood lacagtii aanad waxba ka qaadan waad qaadan kartaa alaabtaadii siyaadadanay qaarna xoojiyeen qaarna daciifiyeen وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu yihi isagoo ummadda wacyi gelinaya in qofku uu iska ilaaliyo ammaanada iyo waxa uu mas-uuliyadda u qaaday aafarayo wuxuu ihi layulwaajid qofka helaya wax oo meermeeriyo dadka yuxilu cirdahu waxa uu xalaalaynayaa meermeerintaas sharaftiisa wa cuquubatahu in la ciqaabona way xalaalaynaysaa waaya layigu waxa weeyaan layan bialsinatim si ahayd wacnan fi ddiin waa duwidda meermeerin ayaynu idhahnaa inagu waa qof wax lagu leey waajib waa qof haya qaniya maalqabeena gashi bixi karaya oo wixii lagu lahaa markii laga doonay wax ku xidhanina aanu jirin buu meermeerinaya berrita saa dambe saakuun hebela yimaado qasnada kada lafigiyo dowraan buu bilaabay waxa uu xalaaleeyay arrinkaasi cirdigiisi iyo cuquubadiisa cirdigu sharaftiisi in meel laga dhaco isagaa isu in la waana loo soo jaroo la xidho xaq baa lagu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin wax ku qaanabay hadalkiina ku yar taagtaagay asxaabta qaarkood baa war ka joog nabigii weeye ha ku hadalka ha ku adkayni wuu ka dhiciyey nimankii noocaha wuxu uhi dachu fa ina alxaqi maqaala waar iska daabuur qofka gashiilaha ahi golaftanka xaq buu leeyahay mar hadduu gashiilayo wixiisii ka maqan yahay hanaqaanaba iska daabu xaq buu noogu leeyahay marka qofkii gashiga ahaa iyo daynta saa horaa loola soo gashiilaha ahaa wixii sii doonaya waa lala soo hadlay kii wax lagu lahaana waa ka marka u badheen qawl xuma iyo aflagaado iyo wax walba haddii aan isbarici weyn haddii kalena caddee in wixii aanad haynin oo dee qofkii qanci yuhuunta wax la idhahday soomaalidu maratay marka qofkii uu cawdo ee uu saaxiibkii xaqiiqada u sheega ee u macaaneeyo ama u baacbaaciyo waa lagu lahaadaa wixii waa loo nafisiyaa laakiin haddii la arkayo inaad wixii hayso aad yeelyeelayso dee lagaa tegi maayo waajibkuna marka waa qaadir marka waa xaaraan adigoo wixii haya inaad meermeeriso si aynu xalaytaba soo tilmaamayna haddii qofkii muctir uu yahaa wixii aanu haynin hakranayninna dee inaad ka sugtaa waaba faralba wain kaanat ducusratin fanadiratun ilaa maysara ilaahay waxau i sugiddaaba waajiba macneed waa hala sugo wey sugiddaasi waaba amarba an abi hurara wacan abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala waxa uhi usiiba rajulun nin baa lagu eh, ayay ku habsatay fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waktigii nebiga fii himaarin midho ayay balaaya kaga dhacday ibtaacahaa uu iibsaday midho uu iibsaday ayaa la asiibay waa la asiibay waa maxay aafaa ku dhacdo way ka xumaadeen fa kaura daynuhu gashigiisiibaa batay ana intan aan kulahaa ana intan aan kulahaa wixii baa soo batay faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wixii buu kala furfuray ila waa aabbihii ummaddu ahaaye waxa uhi tasadaquu calayhi war ninkan waxa lagu sadaqaysto innaga goyn baa la ydhahaa goyn markay reer hebel caydhoodaan oo kale qofkaa haloo gooyo baa la ydhaha haloo gooyo oo in haloo soo jaraanaya ama xoolaa oo nin kale haloo gooya bu fatasadaqa annaasu calayhi dadkiibaa ku sadaqaystay oo waa loo qaadhaamay gooyintaasi waa xagga xoolaha une tan kale waa qaadhaana walam yabluq daalik waxaa loo ururiyey muu gaadhin wafaa'a daynihi gashigii inuu ka bixiyo waxallo wixii loo qaadhaamay oo dhan iyo gacan marayskii iyo suuqii loo galay dayntii wuu ku bixin waayey ila waa isdulbaxdee faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi liquramaa'ihi gashiilayaashii gashiilayaashii wuxuu ku yidhi khuduu waxaa qaadataan maa wajadtum wixii aa hesheen wixii aa hesheen ee ninkan loo ururiyay qaybsada dee nisba almiawiya anisba almiawiya ku qaybsada boqolley nin walba kii wixiisu yaraayeen aduu dee boqolkiiba intuu qofku lahaa ayaa lagu qaybinaya lakin wax yar lahaaiyo kii wax weyn lahaa la isleegaysiin maayo dee kala qaata buuri walaysa lakum ilaa dali walaysa lakum mana lihidin ilaa daalika kaa mooyaane wax kale ma lihidin meel baran muxuu mawd ka qaadi wey wixii ninkan loo helay kala qaybsada dee wax kalena ma lihidin marka fuqahadu ay sharxayaan waxay leeyihin macnaheedu ma aha in la leeyahy gashigiina intii kale way dhacday oo taa dee qofkunbay ka golaa ee xaq looguma leh laakiin waxa weeye walaysa lakum idinma sugnaanin codsi iyo qaanabaad iyo daba socod ilaa daalika intaasun inaad qaadataan qaanabaad kale ma jirto iyo haydhiiba iyo ka dhaqaaqi maayo waxaa xaqu leedihiin inaa intaa qaadataan ninka ka daaya culayska annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim ilaahay baa wuxuu ihi nebigu uu ka xigaa dadka muslimiinta nafahoodu ka xigaa oo naftaada waxaanay kuu qaban karaynin amaanad qabsan karayn buu nebigu kuu qabanaya calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed baa ka dhintana wuxuu odhan jiray waargashi ma lagu lahaa marka la yidhaahdo haa wuxuu odhan jiray facalaya wailaya